wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd bidcat alixtifaal bilmowlid اnabowi xalay waxaynu soo maray taariikhdiisii iyo xilligu bilowday iyo dadkii bilaabay qaabkay kale ahaayeen caawa marka kelimadu waxay ku saabsan tahay asaaliibu lixtifaal waswaru iyo munkaraadka dhaca ama la sameeyo habeenaha uu mawlid ku jiro intaasaynu caawa ka hadlaynaa in sha allahu tacaala waxaynu leenahay qaab kala duwan ayay dadka aaminsan mawliidku u ixtifaalaan oy u dabaaldegaan dhalashadii nebi moxamed markay u dabaaldegahayaan kala duwanaanshahaasi waxyaaba badan baa keena mar bay-aadkaa kala duwan iyo bulshadu meelahay ku nooshaa isku dhaqan iyo isku caadaad lama aha hay-atu marka waxay keenayaan marar badan dadka hawshaa sameeyaay inaysan isku mid noqonin buldaanta iyo beledka kala duwan kooxda dabaaldegaysa faqrigeeda iyo qinaheedaa kala duwan kullun bixasabi xaalih marka nin kasta siday hawsha u qabato u arrafakashaa taa marka waxay kuu caddayn inaysan hawsha cibaado ahayn wax salalan ahayn maxaa yeele shayga diiniga ah wuxuu leeyahay dawaabid iyo xad go-an buu leeyahay oon ku xidhnayn ummadda kala duwanaanshaheeda iyo meelahay joogaan iyo midabkay leeyihiin iyo bay-aadkooda aan shuqul ku lahayn sifo go-an iyo xad go-an iyo tilmaan go-an iyo qaab go-an iyo wakhti go-an bay ku leeyihiin marka wax gacanku samaysa oo la riixayo talqiix sinaaci ah waa ujeeddaa qaababka ay adugu u ixtifaalaan waxaa ka mid a ah mararka qaarkood dadka qaarkood dabaaldeg iyo ixtifaal khaasa ah ayay sameeyaan oo raashin yar buu ninku samaynhayaa reerkiisii iyo qaraabadiisii wuu u yeedhi usradaa marka xeedho weyn iyo miis weyn wax kuwada cuni yowma faraxin wa suruur baana laga dhiganaya arrintaa iyadaa ah. way dhacdaa dad baa qaabka u ixtifaala iyo digidamnayntan kale ee caamka iyo meelaha masaajidda laga buuqay iyo goobaha waaweyn iyo bannaanaha aan tegino gurigoodoon wax ku jacbursada waa qaab qaabka kale ee asna loo ixtifaalo waxaa ka mid ah dadka qaarkii waxay u diyaariyaan mawlidka xalwo iyo macmacaan khaas ah oo weliba tilmaamo iyo qaabab duwan leh xalwadii la yaqaanay qaab ka duwan baa loo samaynayaa ninka xalwoolaha loo tegay oo dhar khaasa ah laga samaysanhayaa baal madaxa dheer oo kurus loo kala jaban baa la samaynayaa maxay ahayd waa tii mawlidka weeye tukhaasa wey qolyaha baacada wax iibiya intii loo tagaa si khaasa loola hadlaa marka waxaa loo yaqaana marka xalwa lmawlid reeshaan baa aad u yaqaana qolyahan duwal khaliijku aad bay u yaqaanaan qaybo ka mida ah, qaybaha sameeya weeye waxaan dowla sacuudiya ka ahay ayb <clears throat> qolyaha qaarkood waxay sameeyaan intaas raashiinkii iyo isku imaatinkii waxay ku daraan in qasaa'id la tiriyo nabi ammaan fara badan ee marka waana midda caanka ah goobta lagu qabanhayana inta badan masaajidda ayay noqotaa ama garoon iyo qaaco weynoo loo diyaargay hawsha ayada ayay ka dhacdaa markii hawshu raashinka la cuno oo wixii qasiide la tirin karay iyo waxoo dhanba laisku jacburiyey marka u dambaysa waxaa laga yaabaa dadka eh, hantiilayaasha qaybo ka mid a ah inay sadaqaad la baxaan taqaruban ila allahi subxaanahu wa tacaala wa tadciifan liajri in habeenkaa wuxuu bixiyo uu ka ajir badan yahay habeenaha kaleu aaminsan yahay eh, bisha eh, rabiic alawale hadda aynu ku jir labaiyo tobankeeda waa habeen dambaan filahaya marka koowaad marka qaybtan ayaa u caansan oo aad loo isticmaalaa in masaajid weyn lagu ballamo ama goob weyn laiskugu tago raashima la soo diyaariyo in xooguu cod madlan oo carabkiisu furan yahay uu qasiidadii bilaabo ee aayado qur-aan horta lagu furfuro aayadahaas dariiqaa loo sii marhayaa ujeedadu ayaga ma aha sidaa darteed culimmadu waxay caddeeyeen haddii ninka aayadaha qur-aanka ku bilaabay xafladda wuxuugu qur-aanka yar dheereeyo way ka xanaaqayaan caamadu naga soo gaabi baa leeyahay leanna qur-aanka looma jeedo kaarkaa lagu xoqanhayaa marro badan baa hawlaha laisku siraayo waa dhaqanay dadkao dhan ba yaqaana nin kasto ahlu waa yaqaana <clears throat> marka waa saas shay aan ujeeddo ahayn oo hadafka iyo waxaa la doonaya asagu uusan ahayn oan asaasi ahayn baa mashruuca lagu dhexdari si dadka qalbigaasani ama iska qalbi wanaagsan ee muslimiinta ah ay mashruucan oo u kadsoomaan nafsa waxaa ka dhaca taasoo kale dasaatiirta waa taqaanaan dastuurka marka la qorahayo waxaa lagu qori diinta dowladdu waa islaamka waddanka diintiisu waa islaam ee dastuurka sharci dejinta waxaa sallig ah diinta islaamka markaad taa uga dhaqaaqda gaalnimaa dhooban qodobka qodobka kuxiga gaalnimaa fadhida ka gaalnimaa fadhida haddii warkaad sheegaysaan awe sheekh albaani wuxuu raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu idhi markii la weydiiyey hawshaas wuxuu yidhi dadka muslimiinta ee qalbiga wanaagsan ayaa lagu suuxiyaa buu intaas muslimiinta ayibilquluubka ah baa lagu takhdiiriyaabo waaqic camaligana taasuu caddayn oo runtii raxmat ullaahi tacaala calayh marka weligaa iska ilaali marka intaan ayadaha qur-aanka ah waxaa lagu sii marahayaa albaabkii meel kalena loo socdaa dan kalea la leeyahay qur-aan ku bilaabaa kadib aayadaha qur-aanka weliba waa la dooranhayaa waa aayadaha nabiga lagu sheegay fadligiisa diintiisii lagaga warramay ama magaciisa lagu sheegay ama dhibaatooyinkii loo geysta qaybo ka mida lagu tilmaamay ama nasrigiisii ilahay ama hijrihiisi lagu tilmaamay aayadaha nabiga xusahaya ayaa laga bilaabhaya kadib xoogow yaroo siraa qajac laga siinhaya oo nabigu qaabku xilligu dhashay iyo qaabku u dhashay iyo wuxuu maray iyo barbaaridiisii la dul idan mawlidyaha laga qoray hawsha ayada ah ayaa mid ka mida laga doortaa soomaaliya laba mawlid bay taqaano oo caan ah midka daybiciga loo yaqaan iyo midkii uu lahaa eh, jacfar eh, albarsanji uu lahaa asagu labadooda shaaficiye aw kadibna nabiga khuluqiisii iyo qaabku rabbi u abuuray iyo dhaqankiisii wanaagsanaabaa wax laga sheegaa marka la gaadho marka eh, xilligu dhashay mawlidku uu soo gaadho oo ninkii dareerinhaya halkaa uu soo istaago hunaa maxalulqiyaam bale bug baa la yidhahdaa waa la istaagaa wadaad baa la weydiiyey ayaga ka midoo suufiyada ah ka waran baa ninkii istaaga waayey isagoo iska fadhiya wuxuu ninkaa nabigu yani bahdilay quursaday gaal weeyabu waa gaal abi sacuud in leedaa sidaa fatooda yani musiibo bidca lagugu tagfiirin <laughs> aan sal lahayn baa lagugu tagfiirinaya marka nimanka wax kastaa ka suurooba marka maxalul la marayo ayuu barsanje wuxuu leeyahay haada waqad istaxsana alqiyaama cinda dikri mawlidihi الshariif a'immatun duu riwaaya warawiya fatuuba liman kana tacdiimuhu sal alla alay wasalam hayata maraamihi wa marmaah wuxuu leeyahay halkaa marka lamara nabiga baa dhashay la yidhaahdo in bug la yidhahdo la istaago waa shay mustaxsano waa bidca waa shay wanaagsan buuha mustaxaba a'immo waaweyn baana hawshaa maray buu leeyahay wax imaama maray ma jiraane niman mubtadiciina hawsha bilaabay qolyaa iska ku sirmeeno waa lagu dagay mawlidkiisa u laaba barsanjiga ee hadda daabacan majmuucad mawlid sharaf اlanaam buu ku daabacan yahay waa taqaanaan sabxada lixaad buu hadalka kaga qoran yahay wuxuu leeyahay waxaa laanjanna iskale ama liibaanay ninka istaaga xilliga ayadaa tacdiiman lirasuuli lah sal slam ayb waxa loo istaagina sababka loo istaaga waynu gaari doonaa wadaadka asagu waa sunu in la istaago bug la yidhaahdo laakiin nin l almanaawi cabdullahi bnu maxamed waa nin majhuula wey lama yaqaano ninkii xaafidka ah aha nin kalo wey ninka wuxuu leey waa waajiba in la istaago sunno xataa ma ah xataa bidca xasana maya waajib weeye sida salaadoo kalea wayajibu macshar alxaadiriin wاsaamiciin alqiyaam baa ku waajibahay cinda dikri mawlidihi shariif tacdiima liquduumi daatihi اlbahiya soo ma aragti waxaa loo istaagay nebi maxamed baaba yimid bay ku leeyihi hadduuba soo galay albaabka ka soo galo waa in dhex fadhiyaa marka halla istaago halla kaco tacdiiman liquduumihi daatihi labahiyati fayaa sacaadata man waqafa tacdiiman lahu cala alaqdaam ninkii saro joogsada cidhbaha ku istaagay si u joogsada ninkaasay liibaan u sugnaatay iyo jannaba ayuu leeyahay mawlid lmanaawi sabxada labaataniyo lixaad warkoodii wey dayib waxay wahaabiye soo guurisame waxaa idinku tiraadeen wey almuhim bal soomaalida qaarkeed waxay samayn jireen marka maxalulqiyaamka la gaadho meeshana waa la nadiifiyaa cadarna waa lagu buufin jiray unsina waa la shidi jiray maxaa yeele nabiguna cadarka jeclaa oo unsiga jeclaa baa la sheegay marka hawsha waa in la diyaariyo adinka nabigu waa xanaaqahay ayb waa hawl jirtay weeye sheekh marka la gaadho maxalulqiyaamkaas abyaad bay ku celceliyaan loo yaqaana abyaadu tarxiib waa soo dhowayntii nabiga yani waxaan waxaa laga soo qaatay majuusiga gaala laga soo qaatay soo ma taqaanid gaaladu waxaad maqli nin baa dhintay laba daqiiq naqaskaa la isku celiyo keliyaha ku caddaanhay ha la istaago calankii baa la dejin hala foorarsado waxyaabaha noocaasoo dhan ba waxaa weeyaan waa usuul usuulu diin alkufaar wey waxay islaamku shuqul ku leeyahay ma ah xadiidka anas waa xusataan asaxiix wuxuu leeyahay saxaabada nabi maxamed axad bini aadam oy nabiga ka jeclaayeen ma jira buud wa maca daalika markuu nabigu ku soo baxo ma aysan istaagi jirin iyagoo iska fadhi nabigu hadduu soo baxo way fadhiyi jireen oo saxaabay nabiga ma ixtiraamtaan waa idin sidee waxay yidhahdeen nabiga aad u necbaa in loo istaago limaa yaclamuuna min karaahiyati lidalik saxaabada waxaa u diiday inay sara joogsadaan oo yidhahdaan hunaa maxalulqiyaam ay yidhaahdaan waxaa u diiday limaa yaclamuuna min karaahiyati sal alla alay slam nabiga aad u necbaa wuxuu nabigu nool ku diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh suufiya ka daba wada weydii sadaquu asagoo nool xarimoo diiday asagii aalubeytkiisii waa ku maxaabsadaa xuskii nabiga iyo la wareegaayaan yaan lai istaagin buuri asagoo dhintay bay u istaaghayaanoo macalulqiyaam ku hayaan macnaa waa musiibo diintoo dhan ayay eh, ad meelo badan in laga leexanayo abyaadday qaadaan waxaa ka mid a ashraqat anwaaru muxamed waاhtafat minha اlbuduur alanwaar alqudsiya fii mawlidi khayr albariya ayuu ku qoran yahay beydka asaga intaasa lagu celceliy maxaa nabigaa jooga iftiinkiisi baa soo galay meeshoo dhan baa ifaysa marka naqaskaa laisku celiya wey soomaalidu waxay qaadi jireen ayagu yaa nabiy saalam calayka yaa rasuul saalam calayka la qaadi jira waa garanaysa rugbaasha waa lasoo wada maran maynlaya almuhim intaa marka la dhaafo oo haddee cadarkiina uu yar dhammaado unsigana uu yar baktiyo hawshii hore loo wada haya waa qaabka loo ixtibaal wax ka tilmaamaynaa iyagaad weydiin kartaan hawlaha ku fiican ayb waxay markaa wadahayaan qisatu xayaatihi bishakli mutaqaaطic ama maqaaطic baa loo aqriya kala duduwan oo kala go-an ayb intaana waxaa la wadahayaa khaasatan soomaalidoo kale mowlaya salli wasallim daa'iman abadan calaa xabiibika khayri khalqi kullihimi taasaa lagu celcelinoo burdaha marka la qaadahaya beytka lagu celcelin jiray ninka midhaha wada mooyeen shacab ay qaadi jireen waxay leeyihin waxaa sunna marka mawlidka la akhrinhayo ama burdaha la jacburinhayo ninka akhrinhaya inuu yahay nin dhallinyaroo shaab oo cod quruxsan xaggana quruxsan maxaa nabigu waa quruxsanaa waana cod wanaagsanaa ayib idan qasaa'idka shirkiga ee fara badan baa marka halkaa laga sii daayaa wixii intaa ka dambeeya raashinkii la diyaariyey iyo cabbitaankii baa laysla dhacaa waa la kala dareeraa ayagoo aaminsan in ay ilaahay aad iyo aad ugu dhowaadeen shawd weynna ay jareen habeenka habeen ka qiimo badan iyo cibaada ka weynna aysan gudanin bay meeshaa ka tagaan saa darteed baa mawlidyaha la akhriyo khaatinkooda dambey gunaanaadka ka garanaysaa oo kuu tilmaamahaya waxay ka aaminsan yihiin adciyada marka ay ku ducaysaan waxaa ka mid ah ama ku qoran kutubta qaarkood mawlidka ah allahuma ina qad xadarna qira'ata ma tayasara min mawlidi nabiyik alkariim faafid allahuma calayna khilaca alqabuuli wاltakriim waaskinna bijawaarihi fi jannaati الnaciim bay leeyihiin ilaahu waxaan ka qayb gallay qiraa'adii ama cashirkii ku saabsanaa nebi maxamed siiradiisii wixii ka sugnaa ka suuragalay in la akhriyo ilaahow markaas waxaan ugu butaacisaa aqbalid iyo maamusid iyo nasharaf bidcaba rabbi lagu baryaaya ayib waxay shabbahaan muxuu aha abujahl iyo kufaaru quraysh iyo yowma badrin waxay ilaahay bay baryeen waxay dhahay ilahu nebi maxamed kaanaga annaga daalimkae faajirkae ee mujrimka ilaahay ku gacan saydhay allow jabi caqligooda wax isla haystaa ayuu saxan yihiin nebi maxamed bay ilaahay u baryahayaa shirki baa laga kari la'ya ruuxu moogta hadduu qumaniisu qoorta u galo oo bidac intuu aamin ay balaaye la tagto waxaa xunkunbu dhex fadhiisan asagaasuu maantao dhan ku racoyay oo ku daalahaya oo ku cagabdheelahaya anwaar alqudsiya safxada labaatan iyo saddexaad buu hadalka ku qoran yahay iyo mawlid almanaawi safxada lixdan iyo labaad ilaa lixdan iyo saddexaad mawlidka daybiciga loo yaqaana ee soomaalidu ay isticmaalaan asagu waxaa ku qoran waqfir illaahumma bijaahihi lana waliwaalidiina walimashaayikhina walimucallimiina wadawi اlxuquuqi calayna waliman ajra hada alkhayra oo mawlidka ah fii hadi saaca soo ma aragtid ilah u dembi dhaaf noo dembi dhaaf annaga nabi maxamed jaahis iyo sharafkiisa noogu dembi dhaaf waalidkaayo alla u dembi dhaaf culummadaannadi alla u macallimiinta qur-aanka nasooba alla u dembi dhaaf iyo dadka xaqa nagu leh iyo nin kastoo sahalay khayrka inuu qaabka u dhaco oo bidcadan la jilciyo si fiican loo tumo ayb weliba xilligana yidhahdeen waliman ajra hada alkhayra fi hadihi saaca mawlidka daybiciga dimna majmuuca sharaf alanaam safxada tobaniyo toddobaad baa lagu laaban karaa ama mirani asagu mawlidkiisa waxaa ku qoran marka halkaa la gaadho oo mawlidku dhammaado weliba aanna raashiimanin inaad ducaysataa la sunneeya maxaa ducadu waa maqbuul hoose gac dhaqanta waa diin kale diin kale oonu shuqul ku lahayn wey isku ogeynayo cinda aliqaama iyo cinda alaadaan iyo cinda mxuu ahaa asaf fi lqitaal iyo howlo khaasaan isku nabi maxamed ka tegay mawlidku marka la gebagabeeyo oo khaatimada la gaadho haddaad gacmaha qac ka siisood ilaahay barido waa maqbuul bay hoos dhagaca dhaqanta wuxuu leeyahy wadaadka wa annahu yustajaabu adducaa'u cinda dikri اlwilaada wa cinda alfiraaqi minhu fanas'l اllaha alghufraan alasraar alrabbaaniya sabxada toddobaad buu halkaa ku yaallaa almuhim qaabka waa qaabka wax u dhacaan weeye ayib dadka qaarkoodna soomaalida waagaro kumaysa badnayn laakiin waayahan dambe kenya kuwa jooga qaybo badan oo ka mid a ah. ayb iyo reer koonfureedka qaybo badan oo ka mid a ah. iyo kor markaad jijo u dhaaftood adari iyo xaggaa gaadho oo kale matalan waxay ku daraan durbaan iyo heese iyo waxyaaba xadradii xataa ka yar duwanoo kasii daran bay ku daraan waxayna sheegahayaan markaa iyadaa inay yihiin niman weliba mawlidkii loo baahnaa ilaalinhayo oo shuruuddiisii ilaalinhayo munkaraadkii waaweynaa culumdu ka digan ka ilaalinhayo oo ku koobhaya intii mashruucayd keliya waa sida uu sheegay alimaam suyuuطi fi lxaawi lilfataawi mujaladka koobaad meelaa taqriiban laga fiido suwarka loo ictifaalo iyo qaababka loo dabaaldegaa waxaa ka mid a in maalinkii nabigu dhashay ciidba laga dhigo hawshoo dhan la joojiyo maalin rasmi ah oo shaqada la joojiyo oo dukaamaha la xidho oo xaafadaha la joogo qayb ayaa laga dhigaa bal xukuumaadka qaarkood duwalka qaarkood waxay ka dhigaanba maalin xataa shaqada la xidhaba way ka dhigaan bal mararka qaarkood wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha gudaha iyo midka arrimaha diintaas soo raaca ayagaa yimaada maxaafiisha ka hadla kelimadii dowladday jeediyaan kadibna shacabka isu daayaan oo markaa hawshii si fiican u damaashaada ama u dabaaldega suwar badan buu marka leehay aad u fara badan qaybahaas marka waa qaybaha ka mida ee suwarkiisa mawlidka mabxadka labaad inoo raaca waxaynu ka dhigaynaa munkaraadka ka dhaca ama la sameeyo ama kutubtan dhowrkaa ku qoran waxaynu wax ka soo guurinaynaa mawlidka daybiciga ee la akhriyo munkaraadka ku jira qaybo ka mid a kama gaadhno wakhtiga baa dheer shariifkana haddii cashir badan baynu ka qadannay marka khulaaso yar unbaan dul maraynaa iyo midkan barsanjiga ah iyo qasiidada lagama maarmaanka ah ee qur-aanka goonida ah ee burdaha loo yaqaan munkaraadka ku jira qaybo ka mida ah, wax yar baynu tilmaamaynaa ninka daybici la yidhahdo asagu sabxada laba boqol iyo lixaad kitaabkaas wuxuu ku sheegay hawshan soo socota isagoo cabdiraxmaan ibnu cali addaybac aw dubayc ashaybaani baa loo yaqaanaa wuxuu dhintay sagaal boqol afartan iyo afartii qarnigii e, kumaad ama tobnaad qarnigii tobnaad buu ahaa wuxuu leeyahay qaybta hore kitaabkiisaba ayuu wuxuu leeyahay fasubxaanahu tacaala binasi xuruufihi fasubxaanahu tacaala min malikin ilaahay buu ammaanahayaa min malikin awjada nuura nabiyihi muxamadin sala allahu calayhi wasalam min nuurihi qabla an yakhluqa aadama min aطiini laazim u fiirso wuxuu le ilaahay baa nasahan ceebna ka hufan allaha boqorkaa allahaasoo nuurka nebi maxamed abuuray awjada nuura nabiyihi min nuurih nuurka nebi maxamed ilaahay wuxuu ka abuuray kana keenay nuurkiisa idan nuuru muxamadin waxaa laga keenay min nuur illaahi subxaanahu wa tacaala siduu yidhi wadaadkaas adayba ayb addaybaci cabdiraxmaan ibni cali ashaybaani waana kan soomaalida ay akhrido intaan aadanba dhooba laga abuurin ayaa nuurka nebi maxamed laga luunjeexday nuurka ilaahay ayuu leeyahay <clears throat> wuxuu leeyahay haddana mar labaad wa carada fakhrahu cala alashyaai nebi maxamed ammaantiisii iyo sharaftiisii iyo qiimaha uu leeyahay buu ilaahay ummadda u bandhigay wa callama aadama alasmaa'a kullaha uma caradhum cala almalaa'ikati bay u durxulahayaan u wax kastoo nabi loo sheegay bay rabaa nabiga inay siiyaan ama ha sugnaado ama yuusan sugnaanin marba nebi maxamed ma yaha wax kastaba sii ayib wa carada fakhrahu cala alashyaai wa qaala ashyaadoo dhan buu ilaahay u bandhigay nebi maxamed waa ka fadligiisii ilahay baa u bandhigahay wax kastoo uu abuuray buu ilaahay tusahayaa nebi maxamed wa qaala alla wuxuu yidhi balligaysa hadda beentaa intay la egta waa beengeysa waaweyn ciyaadan billah wuxuu yihi hada sayidu اlanbiyaaءi waأjalu اlasfiyaaءi waakramu اlxabaa'ibi allahuma salli wasallim wabaarig calayhi baa la qaadhayaa intaasay shacabku dareerinhayaa ilaahay markuu uunkiisu ku yidhi iyo makhluuqaadkii oo dhan ba iyo ashyaadii kani waxaa weeye ambiyada ugaaskoodii iyo boqorkoodii inta la jecelayahay sidiiqiinta ee saafiyiinta ana kii u weynaa weeye intaan jecelahay midka ugu qiimo badnaa weeye intaasaa ilaahay odhanaya qiila waxaa la yidhi ilaahayow huwa aadam ma aadam ba axadkan aad sheegaysa ee sayid اlambiyaa wa ajalu اlasfiyaa wa akramu اlxabaa'ib ma aadam ba ilaahay uunkiisa baa garramahaya si fiican oola soco qaala wuxuu idhi ilaahay aadamu bihi uniiluhu aclى اlmaraatib aadamkaad sheegaysaan nebi maxamed sababkii baan janno ku siinhaya aadam baad la soo xaadiraysaan ilahay uunkiisa baa isku dhacahaya waa siduu daybici sheegay wey ayib aadamkaad sheegaysaanba bisababi muxamadin ayaan karaamaadka iyo acla rudab iyo jinaankaba ku siinhayaaba waxay shacab makhluuqaadku odhanhayaan huwa nuux ilaah waa yahay ma nuux baa waa yahay aadam haddaad diidday axadkan aad maamuuseed waddo ma nuux ba calayhi الsalaatu wasalaam isagay aadamba qaala ilaahay wuxuu uhi nuuxun bihi yanjuu min algaraqi wayahliku man khaalafahu min alahli wاlaqaarib nuuxaad sheegaysaanba nebi maxamed sababkii buu kaga badbaadahayaa duufaanka iyo biyaha iyo maanshoodka iyo baktiga ayib asaga sababkii baa lagu halaagahayaa nuux ciddii khilaaftay oo ahla ama aqaarib ah qoomkii nebi nuux khilaafay ee ka soo horjeysay la dagaalame badnaa waxay ku baaba'een bisababi maxamed nebi nuux wuxuu ku badbaaday oo doontii uu asagu ku helo oo ku samaystooo ku kacay yacni bikaraamati muxamed marka ha la soo shirtagina nuuxi wax kala sheegaa la unkii unkii baa lala hadlaya qiila waxaa la yidhi haddana huwa ibraahim ilaah waa dad nuuxna diidday muxuu ahaayey aadamna aadida calayhim asalaatu wassalaam haddaba ma ibraahimba bilmunaasaba waxay yidhahdeen soomaalidu ma aqaanaa dee inay uun kaftankooda tahay mooyeen wadaad soomaali ah intuu sacuudiga tagayba meelaha miyiga ah yuu geel ku raaci jiray waagii aduu toddobaatamiin meelaha taqriiban qolyo reemiyo carbeedun qur-aanka aqoonin buu imaam u noqday waagi maalinkii dambe salaaddii buu geliyey markuu faatixadii dhammeeyey buu ina arsal bilaabay inaa arsalnaa nuuxan buu dhaafin waayey way ku istaagtay qur-aanku waa iska mucjiza ma ogtahay ninku qur-aanka waa yaqaanin laakiin inaa arsalnaa nuuxan buu dhaqaajin waayey xaamadii daba taagnayd waa carab way fahmayaan macnaha laakiin qur-aanka ma yaqaanaan markuu dhowrkii riwaadaadka soo noqday oo ina arsalna nuuxan bay ka dhaqaaqi wey ee waxay dhaheen yaa imaam arsil hayrahu hadduu nuuxu diiday inuu dhaqaaqo nabi kaba baldir ibraahiim iyo muuse iyo ciise iyo baldhaqaaji ayib hadda waxaa weeye nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala waa diiday siduu wadaadku leehay aadamna waa la diiday marka waa inay ku dayaan ibraahim bay ku dayeen qiila waxaa la yidhi huwa ibraahim ilaahayow qaala ibraahiimu bihi taquumu xujatuhu calaa cubaadi اlasnaam wاlkawaakib ibraahimkaad sheegaysaanba gartii iyo xujadii iyo bayaanka alla siiyeyba wuxuu ku helay wa tilka xujatuna wuxuu ku helay ibraahim bifadiilati wa karaamati muxamed inuu ka adkaado cubaad اlasnaam wاlkawaakib xujadiisuna ay bannaanka timaaddo abu tawxiidna ibraahim uu noqdo wuxuu ku helay bisababi muxamed marka ha la soo heshitegina ibraahiime soo daaya axad kale qiila huwa muusa ilaahay haddaba waa ima muusa bal inta beenis labataa la dhegayso qaala ilaahay wuxuu idhi muusa akhuuhu walaakina hada xabiibun wa muusa kaliimun mukhaaab waxaa la yidhi muuse ma ahee laakiin waa muuse walaalkii ayib midkan aan wadna ee maamuusanna waa miduu alla jeceliyo xabiib ah muusena waa lala hadlay oo waa lala khitaabay isku baab ma aha marka maytidiisu ma qabatay kala duwaa lay ilahay baa la garramaya unkiisa qiila huwa ciisa waxaad mooddaa intaan ninkii dabiica markuu qorhay waxaad mooddaa inuu ku qancinayo qolyaha yuhuudda oo waagaa aad u joogaa dee caalam islaami aad u deganaa leannu ambiyadu kale oo dhanba oo weliba ibraahimu nabi muuse ka fadli badan sida la og yahay ayuu wuxuu yidhi ibraahim wuxuu xujo ku helay oo dadba ku noqday bifadiilati muxamed markii muuse la soo gaadha waxaad mooda inuu muqaaranaynayo soo ma muuqato inuu muqaarananayo ma aqaana marka xoogow kilkila duleelin baa jirta wuxuu daleey garan maayo qiila huwa ciisa qaala wuxuu uhi ciisa yubashiru bihi wahuwa bayna yaday nubuwati kaalxaajibi ciise ma aha ciise wuu ku bishaarayn doonaa oo ciisaa sheegi doona in uu nabi maxamed soo bixi doono ciise iyo marka laysku fiiriya muxamedna calayhim asalaatu wasalaam waxay isu yihiin boqor dhex fadhiya gurigiisii iyo waardiyihii u hayay albaabka taagnaa xaajibku asal ahaan waa ninka ninka mas-uulka ah hawshiisa maamula kana la soo daayo kana loo kaadiyo waa madaxweynaha xaruntiisa nin ka shaqeeyo wey xafiiska madaxtooye ninka jooga la xaajib wuxuu kaloo xaajibku noqdaa min xayu luqa ninka waardiga laftiisu waa noqdaa idan almuhimse kastaba noqoto waxaa weeye ciise waa gacanyari maxamede bannaanka geeya la soo shirtaga ruux kale keena markay dee ka dhammaato aadam laga soo diiday oo ibraahim laga diiday oo nuux laga diiday oo muuse laga diiday oo ciise laga diiday qiila waxaa le faman hada alxabiibu اlkariim alladii albastahu xullat alwaqaari watawajtahu bitijaani almahaabati wاlاftikaar wanasharta calىa ra'si اlcasaa'ib shacabki waa isdhiibeen makhluuqaadki waxaa la ilaah intaba haddaad diidday xabiibkan qiimaha badan eed ilaahu maamuustay eed boqorkii dhaclaha u xidhay eed haybadda dul saartay ee wixii faan iyo wanaag lahaa oo dhanba aad korkiisa ku shubtay eed cumaamadaha madaxiisa ka buxisay ayib iyo taajajka waa kuma qaala ilaahay wuxuu yidhi huwa nabiyun istakrajtuhu min lu'ayi bni haalib yamuutu abuuhu wa ummuhu uma yakfuluhu jadduhu uma camhu shaqiiq abu aalib allaahuma salli baabka ka bilaabat waa taqaanaa hawlaheeda waad fahmaysaa halkaasaa hawshuu tagtay allahuma salli wasallim wabaarak calayh baa la odhanhayaa marka alkadib cala allahi subxaanahu wa tacaala haddii aad maqli jirtay maxalul icraabkiisu waa karaa halkan weeye intaasoo been ah iyo balaayo iyo bakti ah waxaa loo soo waday in la yidhahdo nebi moxamed ayaa ummaddoo dhanba u khayr badan masaladu waa masala fiqiya xataa haddii la sallimo ma ilahay baa lagu been abuuran ma waxaan jirin baa ummadda loo sheegi ma ambiyada ilaahay oo dhan baa la baksiyi oo la bahdili idan marka waa kadib cala allahi subxaanahu wa tacaala macnaha noocaasa laa fii kitaab min kutub kuma qor walaa xadii mawduuca hadda walaa xadii mawduuca ama daciif oo baailo wadaadka u qarsamo ma jiro waa been qayaxan oon geed loogu soo gabanin weeye beentaa marka la dareeriyo ayaa waxaa la odhan allahuma salli wasallim wabaarik calayh caamadii intaasii daldalii kana waa socdaa waxa mawlidka lagu leeyahay ee ka dhaca meel kastaba waxyaabahaasoo kale wey waxaa ka mid oo kitaabka ku qoran samcuhu yasmacu sariira اlqalami basaruhu ilaa sabci ibaaqi aaqib waa waxyaabaha ku qoran allahuma salli wasali wbaarik calayh nabi maxamed maqalkiisu wuxuu maqlaa asagoo dhulka joogaa qalamku wuxuu qoraya jagjagtiisa marka qalin waraaq lagu qoro haysamo shanqadho shanqadhaa yarta ah ayuu nabigu asagoo dhulka jooga maqlahaya samcuhu yasmacu sariira اlqalami amaa araggiisu soomaa ishiisu xagee ku dhacdaa waxay ishiisa nabigu maxamed iyo aragtiisu ka dustaa toddobada samay ka dustaa carshiga ilahay baad daalacataa idan caamadii masaakiinta soomaaliyeed allahuma salli wasalim wabaarik calayh markii la weydiiyey sheekh maxamed rashiid rida fataawadiisa juska labaad sabxada afar boqol lixdan iyo afar yaa la weydiiyey hawshanaa la weydiiyey mawlidka daybiic waxaad aynu soo akrinoo kalea la weydiiyey wuxuu dhi hadihi اlasjaac alrakiikatu kadibun sariixu cala اllahi subxaanaه wa tacaala lam yarwihi اlmuxadiثuun wuxuu dhi waxyaabahan maxaan ku dhahday hooriska wanaagsan ee isku xiga leh intuu soo waday yacnii mar ba'buu ku hoorin mar ha'buu ku hoorin sajciya fawaasil uu aad iskugu takallufo isku dhibay baa ku jira mawliidkiis markaad aragto hooriskan googa'an buuhi waxaa weeyaan buuhi horta waa rakiigba waa takalluf wax jirana ma ah sidaa darteed wuxuu waa been cad buudhi oon nin muxaditoo wariya hadalka asaga iyo ilaahay uunkiisa inay qaabka u doodahayaan nebi maxamedna ummadoo dhanba loo bandhigay nuurka nebi maxamed laga soo qaday nuurka ilaahay asaguna nuur laga abuuray kulli waa baail laysa min addiin wixii ummadda laga abuuray baa nabiga laga abuuray addoon ilaahay doortay oo si kale u maamuusay buu ahaa mooyee waa bashar adigoo kale ah meeshii lagaa abuuray baa laga abuuray hooyadii iyo aabbihii isku tagoodii baa laga abuuray nudfaa laga abuuray laakiin waa nebi ilaahay doortay oo basharaw laakiin nuur baa laga abuuray iyo nuurkiisa waxaa laga soo qaday ilaakiisa laga soo qaday waa sheeko raqiisoo caamada xoogow shilima lagaga dadsada weeye bacda maa itay kadib iyo iftiraac allahi subxaanahu wa tacaala hadduu u qastay ruuxii hawshaa sameeyeyna kufri bay noqon kartaa inuu dhintay oo wadaadkii waxaan qoray uu dhintousan noolayn baynu oga gaabsan mooy hadduu maanta nool yahay waxaanu xukumaya inuu gaal yahay maxaa yeele lacallahu taaba minha baan oga gaabsanayna ruuxu mar hadduu dhinto kufriyaadna ku dhacay xilligii uu noolaa culummadii joogtana aysan xukumin adugu marka arrintiisii jahaalaad kaga sugan tahay waxaan uu sameeyaad dhihi waa kufriya gaalnima ama asagii waxaan leenahay hawshiisa allay u taallaa subxaanahu wa tacaala laakiin waxaan uu sameeyey waa kufr oo inaad takfiirisaan maxaad oga cabsateen waxaan nooga cabsannay warramahayna lacallahu taaba aw lam yatub ayib wadaad xilliguu joogo intuu qabtay kala tuuroo takfiiriyana ma jiro hawshu sidaasay noqonaysa wadaadkii loo yaqaana maxamed bn cali calawi isagu wuxuu isku dayey in daybici mawlidkiisa waxyaabaha ku qoran iyo aaaarta uu soo guriyey israa'iiliya badan baa ku jira oon ka gaari waaye waqti ooma hayo ayuu dabcay inuu takhriijiyo oo yidhaahda hebel baa soo saaray hebel baa wariyey kanaa wariyey markuu soo gaadha qaybta hadda aynu soo akrinay fara badnay fa subxaanahu man awjada uu laga soo bilaabo ilaa warkii dheeraa uu soo gaadhay uu iskaga tegay maxaa yeelay lianna alkadib iyo shayga mukhtalaqa ah iyo shayga mawduuca ah yastaxiilu takhriijuhu sheekh xaggeed ka keenaade shay aan sabba lahayn xaggeed ka dhii rawaahu fulaan allahuma haddii sidii kii xishoodka daraa aad odhanayso kii waagii aan ku nidhi muxuu ahaayey munaaqibka sanadkiisa sheeg baa nidhi laba kun iyo kowgid may ahayd mise labada kun bay ahayd almuhim waxaa leeyay sanadka munaaqibka sheeg xaggee ku qoraya kitaabka yuhuud miyaa qortay ma gaalaa qortay ma mid miskiina meesha wax dhodhooban waxba la soconin kitaab kasta ciddi qortay sanad baa loo hayaa ama culumaha sugtee kitaabka sheekh cabdiqaadir nin muslim u tiriye lama hayo nin caalimo imaamu la yaqaanuu ahaa wain kaana calayhi mulaaxadaat fii bacdi almasaa'il hase yeeshee kutubtiisa waa la yaqaanaa kitaabkan munaaqibka ah bal sanadkiisa hala sheego waa lagu yaqaanaa buui sanadkiisa haye sanadkiisa waxaa soo saaray buu ihi oo sheegay rawaahu lbayhaqiyu fi اdalaa'il wa abu nucaym fii xilyat اlawliya wa طabaqaat اlasfiya yani nimanku niman xushooda shar ma aha ayib waxaa ku dhihi nimankan aad sheegtay iyo abu nucaym iyo iyo bayhaqi afar boqol iyo lixdan iyo dhowrkii bay geeriyoodeen qarnigii shanaad nin buuxiyey kuma jiro sheekh cabdiqaadirna waa taqaanaa xilligu dhasha ama dhintay waa ku sidee laba boqol oo sano taqriiban baa u dhaxaysa ama boqol iyo konton sano yaraan dhimashooda iyo noloshooda say ku dhici kartaa nimaadan soo gaadhin oon weliba dhalanin inaa markaa uu kitaabka alifisa tiraa sanadkiisa kitaabku qori doono waa ka yani waa waqaaxa baa laga gaadhay min sheekh dadku dad xishooda ma ah mar hadday bidcadu ku indha marto waxaa doontaad iskaga hadla waa kii xalay aan sheegnoo kale ee yidhi idaa zulzilat ilardu zilzaalaha baa inaan badboodo oon aan bugbacleeyo musiibo wey abaatil fara badan noocaasa ayaa ka buuxda kitaabkaas marka waxba kaga noqon mayno waxay ahayd maxalulqiyaamka markay marahayaan caammadu aan wax ka warqabin waa macquul in loo cuurdaaro laakiin dadka culummada ee hawsha og ee odhanaya nabigiibaa soo galay hal la istaago waa taagan yahay cadarna ha la buufiyo inay ku gaaloobaan hawsha waa macquul wey weliba waa qariib jiddan fii fataawa albazaaziya min kutub alxanafiya waxaa ku qoran qaala culamaauna man qaala ina arwaaxa almashaayikhi xaadiratun taclam yakfur ninkii yidhaahda awliyadu ruuxdeedu way socotaa oo marka meelaha lagu dikrinhayo iyo meesha magaceeda lagu hayo iyo madaa'ixdeeday timaadaa wayna og tahay waxaad hayso iyo hawshaad ku jirtahay waa gaal ba yidhahdeen waa gaaloobahaya leannahu waa kufri cad wey waana diintii iyo caqiidadii ay aaminsanaayeen nimankii buudiyaha loo yaqaana iyo hinduusku warka asaga idan almuhim waxay yidhahdaan qolyahan suufiyada ah ee mawlidka daybiciga ah marka saa loo bilaabo ilaa laga dhammeeyo waa in la taagnaado maxaa yeelay saada afka loo saaro daybicigu nabi maxamed baa imanaya marka nabigii oo fadhiyaa in adugu eh, aad taag aad fadhida fadhidaaya waa qalad istaag min albidaaya beenta cadayd baa lagu soo bilaabay fa subxaanahu ka soo bilow idan xilliga afka la saaro ilaa laga dhammay nebigu waa joogaa mar hadduu nebigu taagan yahay oo fadhiyana waa in la taagnaado amaa mawaaliidda kale midkan muxuu ahaayey barsanjiga iyo buracikiisi iyo manaawi iyo markhanikiisi iyo kuwaas wuxuu nabigu yimaadaa marka la gaadho maxalulqiyaamka bas ah say u kala sarreeyan soo ma jeedi waa la kala sarreeyaa mid waa muttafaqun calayh asagu waa saxiixaanka oo kale midna waxaa weeye maxalulqiyaamku ma nabigu iman haya الشheikh maxamed الصaalح الشhaami oo ahaa ardadii suyuuطi yaa asagu la weydiiyey arrinta ayada ah kitaabkiisa loo yaqaano subul الhuda والrashaad fii siiraةi khayr الcibaad mujaladka koobaad afar boqol toban iyo شhan wuxuu leeyahay jarad caadaة kaثiiri min الmuxibiin إida samicuu bidikri wadcihi salى الlaه عalيه waslم an yaquumuu tacdiima lahu sal اllahu alayh ali wasalam wahada alqiyaamu bidcatu laa asla laha istaaggan waa bidca buui aan asal lahayn kulligii baa bidca meelu ku yimaadaba kulligii waa qurub xaaraana wey wax salla ma ah bal ibnu xajar alhaytami alashcariy aljahmiy aljald ayaa wuxuu leeyahay fii fataawaahu alxadiiiya safxada kontan iyo sideed wuxuu leey waa bidco aan asal lahayn caamaduha loogu cudurdaaro hawsha ayadee laakiin nimanka culummada ah loogu cuurdaari maayo bidcada waa in lagala dagaalamo oo laga baabi'iyo fadal sheekh marka eh, qiyaamku asagu waa qaabkaas labadaa kitaab oo daybiciga iyo barsanjigana way kala fadilaan midkaa daybiciga ah ayagaa u qiimo badan oo ay aad iyo aada u bubuniyaan ka kalena wuu ka yaryahay daybicigaa xogoo kooban oo yarka kale waa bad weeye waa badan yahay amaa barsanjuhu labadaa tusaalaan ku daysanaynaa midkaa daybiciga laakiin ninka akhriya carabka mariya waa arki karaa wax abaatiila ama khusacbalada iyo khuraafaada dhex yaalla hawsha ayada ah intaa yarta marka waa ishaara ku filan aalibku inuu wax ku fahmo ama albarsanji jacfar ibnu xasan oo dhintay isagu kun hal boqol toddobaatan iyo toddobadii kitaabkiisaas mawlidka ah safxada toddobaatan iyo toddobaad wuxuu ku leeyahay nabigu markuu dhashay buu ka hadlahaya wanuudiya fi الsamaawaati wاlardi bixamliha lianwaarihi اdaaniya wuxuu leeyahay markay aamina ay uurkiisiba yeelatay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh cirka iyo dhulka laga dhawaaqay malaa'ig baa loo diray ummaddo dhan baa la gaadhsiiyey yaa loo sheegaya makhluuqaadka loo sheegi oo la leeyahay nabi baa caloolgaya la socda kulligiin la socda xaggee sheekhu ka keentay sal ma lah meel ay ka timid yacani waa waxaan side iyo dheg la qabtay midna aan lahayn wanuudiya fi الsamaawaati wاlardi bixamliha lianwaarihi اdaaniya wa hada waa kadib iyo iftiraa weeye hura mar labaad wuxuu leeyahay wanataqat bixamlihi kulu daabbatin liqurayshin bifasaaxi اlalsuni اlcarabiya bal dhibka u fiirso wuxuu leeyahay markii uu calool galayba xayawaankii iyo majaadiintii iyo mayeedhaankii oo dhan baa sheegay shimbirihii xoolihii maxaanku lahay ay dhaqanayeen quraysh daaba kasta iyo xayawaan kasta noolo kasta oy quraysha haysatay ama shimbir ha noqdo ama neef geela ha noqdo ama adi iyo lo ha noqdee way ku dhawaaqeen oo way sheegeen aamina nabi bay qaaday xamli nabi bay wadaa waa xaamilo min nabiyin la socda oo maxay ku sheegtay arigu miyuu maamaa yidhi mise carabi buu ku hadlo arigii iyo geelii kulli carabibay ku hadleen buu ku leehay wanadaqat bixamlii kullu daabatin liqurayshin bifisaaxi اlalsuni اlcarabiya weliba maaha carabigii lahjada ahaa ama daarijiga ah ama caamiga ahaa lahjada quraysheed ee qur-aanka lagu soo dejiyey bay xayawaanka o dhan bu ku hadlay oo muxuu sheegahayaa la socda nabi baa dhalan doona aaminana wadee yani idan marka masaakiintii soomaaliyed allahuma salli waslm baara calayh ma inaan salliga baksinayna waxaan u jeednaa jahliga meesha yaalla iyo waxa lagu hadlaayo caamadu gawaan cidlaa loogu orday wadagoodar baa loo qaaday meel cagaagaa lagu dhamay masaakiinta nima marka duubab waaweyn baa logooye mooyeen ayagu nabiga jeclaaday ka tahay laakiin wa ka min muriidin lilkhayri laa yusiibu waa fara badan yahay waa kidbi iftiraa kale taasna sabxada toddobaad toddobaad bay ku qoranta wuxuu haddana leeyahay wakharat alasiratu wاlasnaamu cala alwujuuhi wاlafwaah watabaasharat wuxuushu اlmashaariqi wاlmaghaarib wa dawaabuha albaxriy waa hadalkiis wuxuu leeyahay markii nabigu dhashay ee uu dhulka yimid ee ifka u soo baxay waxaa hoobto wada daatay kulli sariirihii boqoradu ka talin jireen kulli waa daateen sariirta uu ku fadhiisan jira ninka boqorka ama reer ruum ha noqdo ama reer faris ha noqdo ama mid kaloo hindiya ha noqdo ama mid iskandariya joogo maqowqis iyo wixii lamid ah ha noqdeen sariir kastoo boqor ku fadhiyo oo maamul ka jiray way duntay maxaa yeelay nebi weyn baa yimid wax kastana duminhayo hawshu nebigu inuu weyn yahay muran kama taagno inay khayr adduunku ku soo kordhana muran kama taagno laakiin waxaan ka rabnaa sariirtii inay duntay yaa sheegay wix mugta waa in la sogowa yani waa beenaan dheg la qabta lahayn asnaamtoo dhan baa hoobatoo daadatay cala alwujuhi waalafwaah kulli waa afaf bay u daateen waxaa bishaaradaystay oo mashxaraday ama allaasay xayawaankii ciddooda ahaa ama ogaadhi ku noolayd galbeed iyo bari xataa kuwii badda ku jiray dhegayso watabaasharat wuxuushu lmashaariqi waalmaghaaribi wa dawaabuha albaxriya waa binasi xuruufi kalluunkii iyo wax kastoo faradhaadheeroo badda dhex fadhiya kulli waa ilaas waa mashxaradeed hawshu hadday sidaa tahay quraysh nebi maxamed uu nabiga kama shikadeen soomaa yacni waxaa wey waa culum daruuriya hawshu hadday qaabkaa u dhacdo ruux bini aadam ah oo hawshaa muran ka keeni lahaa maba jiraba ayib culammadu markay ka hadlaayaan madaalibta badnaa ee quraysh ay qabsatay ee nabiga ay ka qabsatay fii suurat isra lagaga sheekeeyey webiyaal noo jeex salaan cerkan u fullakee waxaan kala fogee wixii dalabaa ay keensadeen oo dhanba maxaa loo diiday culum waxay leeyihin haddii hawshaa loo samayn lahaa iimaanka ruuxa biniaadamka wuxuu noqon lahaa iimaan daruuri ah oo uu ku qasban yahay iimaanka daruuriga ana takliifka kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay aliimaan alikhtiyaari adugu waa inaad waxaan doorato ra'yigaada iyo iraadadaada madaxa bannaan bacda iraadati la inaad ku darato mar haddaad noqoto mukrah mujbar maqhuura cala aliimaani bidalik oo mutar ah hadda kaa iimaan lama yidhaahdo maxaa yeelay dadkao dhan baa ku qasta nin kasta waxaa mushaahidka maxsuuska ah ee naftiisu ay taabanayso ma inkiraya ma inkirayo gaal ee muslimba haddaad tar waxaan waa dhagax bay ku leeyihin maxaa yeelay nin kasta ma beenin karo hawshu halkaasay gaari lahayd saa darteed ayaan dalabkaa loo aqbalin ayb hadday marka qaabka wax u dhici lahaa haddee muranba ma jireen si kastaba noqotee been aan geed loogu soo gabannin wey wuxuu kaloo leeyahay wabushirat اljinnu biidlaali zamani jinkii oo dhan baa loogu bishaareeyey nabigu xilligiisi inuu soo hadheeyo soo dhow yahay idan haddana wuxuu leeyahay wuxuu leey walamaa tama min xamlihi cala الraajixi tiscaةu ashhurin qamariya وآna للزمان أn ينجليa canه صداه xadra أmه laylaة mawlidihi آasية وmaryم في نisوة min الxadiiraة الqudsiy bal beenta adugu intay leegtahay eegaata nabigu maxamed markuu sidkiisii dhammaaday oo hooyadii bilaheed u dhammaadeen ay xamliga siday oo sagaal bilood la gaadhay oo hawshu dhammaatay in adduunku iftiin cusub u dilaacana uu dhowaaday waxaa ka umuliyey aamino oo yimid aasiya imra'atu fircawn iyo eh, maryam bintu cimraan nabi ciise hooyadii iyo aasiya bintu fircawnoo suu taxriim lagaga sheegayo taqaanaan labadaa dumarka ay yimid oo ka dhaliyey ah, looma baahnaba haween soo ruxuliyo qureysheed iyo islaambidi iyo madiilo wadata looma baahno dad jannada ka yimid baa ka umiliyo wey xadiiralqudsiya jannadu u jeedaa barhkood waxay ku daraan dumar kaloo badan bay ku daraan maryamo iyo maxaan ku dhadaayey aasiya haween kale ay ku daraan haween dhowra ay ku daraan oo umu isxaaq bay ku daraan oo haajaray ku daraan oo saaray ku daraan waa badiyaa laakiin asagu wadaadka intanuu sheegay adugu been intaa la eg miyaad marka masaakiintana salligii bay daldalhayaan halkaasay ku fedho asna waa kidbi iyo huraawe wax salla ma ah maalin dhowod baan maqlahay mid sawaaxiiloo la taagan masaajid meeshan intaan la taagan oo ka dhawaaqahay ayib dadkii waa la lugooyey almihim wuxuu kaloo sheegay nabigu inuu dhashay asagoo gudan xuduntina laga gooyey yaa ka gooyey biyadi اlqudrati اlilaahiya laga gooyey nabigu inuu asagoo gudan dhashay waa masale khilaafiya cinda ahli siyar addana waa rajaxaan inuu dhashay asagoo gudan addana waxay rajaxaan in awowgii guday maalinka toddobaad weliman uu sameeyey saasaan araajaxa min xayu daliil aaaarta kale dacfi badan baa ku jira hase ahaatee nin culamaa maray oo xoojiyey ayib taamur waxbaba ka dhihi laakiin inuu xuduntiisu goonayd waa baail in xudunta aan la xidhin oona dad uusan goynin oo ilaahay soo xidhoo gooyey baail weeye sal iyadu wuxuu kaloo leeyahay watadallad ilayhi sala اllahu alayh wasalam alanjum الzuhriya wastanaarat binuuriha wihaad اlxarami warubaahu warkan ulfiis nabigu markuu dhashay waxaa soo raaracsaday buui oo yimid xidigihii zuhrada loo yaqaano dhan baa yimid dhulkay yimaadeen xidigi waa soo kaceen oo maxay u jeedaan in nebi maxamed nuurkiisa wax ka qaataan bay rabaan oo si fiican u ifaan nabigay ka jaajgaraysanhayaan kadibna si fiican bay u ifahayaan yani waxaad la yaabto sheekh oon caqliga u qaadan karin oon naqli aan loo haynin xataa caqligu hadduuda waxyaabaha qaarkood caqligu waa iska daciifi haddii naqli sugan loo hayo waa la aqbali karaa soo ma lagu qasbay in la aqbalo laakiin laa naqli haabit ah walaa caqli saxiixa midnaba midna ma jiro musiibo kale wey markay xidigaha soo dhawaadeen dhulka yimaadeen hadda waxaa ifay buu idhi binuuriha nuuri zuhriya wihaadu alxarami xaramka dohdiisii ama deexdiisii iyo rubaahu dushiisii koraba dul iyo dohba waa iftiinkiibaa wada gaadhay waa kidbi iyo abaaiil kala wey ilahay baan lagu caabudaya beenta ayada ah wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan watasdiya yacni abaaiil iyo been iyo wax la dhodhooban san lahayn baa caaw o dhan lagu lafaadi oo lagu xabeebtay oo sinjibiil loo cabi oo la dinaahiyey oo nabtu ka baxda aa musiibo kale wey wuxuu mar labaad afraad ama shanaad ba leeyahay wansadaca aliiwaanu bilmadaa'in alkisrawiya wa saqطa arbaca cashara min shurufaati اlculwiya wa kusira mulku kisra lihawli ma asaabahu wacaraah وhmدت النيrان المacbudaة بالممالك الفاrسية وغاaضت بحyرة sاوة وفاض wاdي سmاوة لم ykن بها qبل mاء intaasoo abaail bu isdabadhig wuxuu nabigu markuu dhashay waxaa dilaacay alإiwaan bilmadaa'in alkasrawiy iiwaanku waa guriga madaxtooyada wey xerada baarlamaanka oo kale ma aragta meeshan sakaraadka hadda nairobi sma arag oo kale wey waa meesha dowladda laga maamulo matalan ama ragga taliskaa ah ama ahlulxalli waalcaqdiga ah ama ahlu ay fadhiistaan ama majaalis albarlamaaniya alkufriya ay fadhiistaan oo kale wey meesha dadnayd ee dowladdii kisra laga maamulahayo o dhan baa duntay dam oo waa sidee nabi soo kordhay la socda wey wuxuu idhi waxaa kaloo waxaa dhacay buu idhi afar iyo toban shurafo shurafadu waa hadda masjidkao kale tiirarka yarkee laga taaga ee lagu qurxiyo xalladda ah xilliyada yartee la saaro ee qubadahoo kalea la yidhaha shurafaadku guriga marka la dhammaysto waxyaabaha korka laga saaro ee lagu qurxiyo ee geesahoo kalea ah, ama qubadaha yararka oo kale ah, ama bishoo kale la saara loo yaqaana shurafa la yidhahda shurafadu taas wey asalkiisuna waa acla shay ashurafa waxa u sarreeya wey marka guriga dhannaaye uu kisraa deganaa ee madaxtooyada ahaa biladihiisii iyo wixii lagu qurxiyoo dhan baa soo daatay afariyo toban baa jabtay gurigii baa gilkishay afariyo toban baa soo daadatay taa macnaa waxaa weeye milku kisraa baa jabay nubuwaana timid la socda ayib intaa maxaan ku dartay wadaada waxaan ku daray buu ihi ood la socotaa mulkii kisrao dhan baaba dumayba oo ku sira mulku kisra ayib muxuu u dumay lihawli maa asaabahu carab argagixii habeenkaa ku dhacay oo dhan baa yaa wuxuu dumiyey buu maxaa yeelay sartii dhannayd ee madaxtooyada laga talinayay baa duntay gurigii dhannaay oo boqorku ku fadhiyey baa ka daateen xilyadii iyo biladii o dhan baa daadatay xidigiisii baa daatay wa khamadat الniiraan almacbuudatu bilmamaalik اlfarisiya bu qolyaha majuusta waa taqaanaa haddee dabbay caabudi jireen wixii dabay shideen o dhan ba habeenkii baktiyeybu wixii dabay la caabudi jiray ee reer faris ay caabudi jireen habeenka ay shideen oo dhanba ilan dabkooda ma bakti waa in maantun xaabale la daba taagnaado shidaal la waagaa ma jirin hadde qoryun baa lagu guri waad ogtihin dabkii habeenkii waa la dhaqaajin waayey si kastaa la yeelay maxaa yeelay nadadaayi dab socon maayo intaa maxaa ku dartay waxaan ku daray buu ihi la socotaa waqaadad buxayratu saawa baddii saawo la ohan jirana way gudhay baydna biyaheedii eber waa tagay wax fuuqsaday majin baa fuuqsaday lama yaqaan maxaa kaloo soo kordha waayahay hadda waa musiibo hadday biyo bad gudhayso musiibo ma ah hawlkaa dilaace la soco ku yihi maxaa yeele waadigii samaawa la odhan jiray ciraaq ku yaallay oon weligiiba biyo lahaynba habeenkii asna burqaday taye bad maxaa laga dheefayey waaba qaraadhahay biyo macaan baan soo dayna wey lam yakun biha qablu ma wax biyoa ah ma lahaan jirin waxaaso dhan waa baail laa iiwaanu kasra baan dumin walaa saddex bilood baan afariy toban bilood baanan ka jabin ayib mulkii kasana habeenkaa ma dumine waaga la dumi waa taqaanaan cumar baa ka shaqeeyey iyo saxaaba ka shaqaysa waad ogtihiin ayib dabkii ay shidi jireen majuusna sidiisii buu ololaya isagoo ol nabigu dhintay oo sidii u taagan ayib badanku dhale waxba kama jiro sal ma laha waadii samaawana wax biyaah kama imanin habeenka ayada hadduu biyola-aan lahaana weligii biyola-aan weeye hadduu biyo lahaana biyuu leh wax isbedelay hawshu waa sideedii waxaana waa khuraafaad iyo abaaiil waa been ilaahay lagu caabudahayo alimaamu sakhaawi oo wadaadaha mawlidka difaaca ka mida ah xaggana taageersan yaa waxaan la yaabay waa xaafid moogtay mucadid ah marka wixii haba taageer laakiin wax aan la qaadan karin baa jira wuu diidan yahay marka waxuu la yaabaya wuxuu leeyahay akaru maa biaydi ucaadi minhu qolyaha mawlidka ka sheekeeya akhriya ee hawlaha tiriyaay waxay haystaan badankii buui waa kadibun wa ikhtilaaq waa been iyo balaayo lama dhodheeye buui gacanku samays wey maxaa yeele waa nin maxaadid sanad ma hayo naqlin ma jiro wayoodaadihii waa la soo taagan yihiin waa been buui kadib weeye ikhtilaaq wax la abuurtay wey wuxuu uhi bal lam yazaalu yuwalliduuna maa huwa aqbax wa asmaj buui intii hore kuma daa inay sanad kasta in cusubbay been cusub bay keenaan buuri wayba dhalin hayaanba ayagaa sameeyey bu ku kaley qori been cusub baa ku jirta qabo mid kale geeni waa been kale weligaan been baad celin kartaa waa yahay ayib mima laa taxilu riwaayatu walaa samaacuhu bal yajibu calaa man calima buطlaanahu inkaarahu yaa ku waajibhaya bal yajibu calaa man calima buطlaanahu inkaaruhu baa ku waajib wاlmru bitarki qiraa'atihi wuxuu leeyahay ruuxii ogaada arrintaa ayada ah waa in ummadda oga digo oo uu la dagaalamo oon aan la akhriyin inaad dhegaystana ma bannaan been cadda dhegaysto ilaa lagu been abuuranayo beentan lama fadhigi kara mogta caamadii meesha ku rafaaday siddeed saac bay ka kala tegi waa jabeen almawlid arawi fii mawlid nabowi sabxada soddon iyo labaad buu hadalka saqaawi ku qoran yahay lisheekh cali mulalqaari rashiid ridaado xilligiisii muftigii muslimiintaba ahaaba oo caalamkao dhan ba ku xidhnaayeen wixii fataawiye khatar ah la weydiin jiray majaladiisana ku qori jiray iyo qaybu tafsiirka geliyaba tafsiirka laftiisa majalada laga ururiyey yaa hawshan la weydiiye walla yahay wuxuu lam naطalic calى qisaة min qisas اlmawlid الnabowi الshariif إila wara'aynaa fiiha kaiira min alahbaar اlmawduuca bu waa xaqiiqo kale kitaab kastoo mawlid lagu magacaabay buu ihi oo qisadaa ku saabsan oon akhrinay waxaanu ku aragnay buu ihi uun axaadiid mawduuca oo la dejiyey iyo been kulul oo dirsima oo gacanku samaysa been sii horraysay waa mid cusubba wuxuu mar labaad leeyahy ana fii tilka اlqisasi alضaciif huwa اlmawduuc waana akaraha maraasiil waisraa'iiliyaat munkara qisaskaasoo dhan wixii mawaalid ah daciifka iyo mawduuca iyo maraasiisha dhexboodi iyo israa'iliyaat munkaraan kacbalaxbaar ba hawla soo boodi waa iskaba badhaxbadhidaa xadiidkii jaabira mawduuca biitifaaqi lmuslimiin baa dhex fadhiya ee ahaa nebi maxamed in nuur laga abuuray nuurkiisana ummaddoo dhan adduunko dhan laga abuuray mujalladka lixaad fataawada eh, almanaar baa lagu laaban karaa iyo mujalladka afraadba aniguna eh, biwaasadaan kusoo guurinaya asayid cali fikri eh, muxaadaradiisii lixiyo tobnaad kitaabkiisa loo yaqaano ama muxaadaraadka loo yaqaano almuxaadara alfikriya ragga waxaa weeyaan laftirkiisu xoogow hadalka u qaboojiyey mawlidka laakiin waxyaabahan waa aqbali waaye wax la aqbali kara maaha ati wuxuu ihi ama ama ma اctaada الnaasu simaacahu samaacahu min ahli الtalxiini والtarniimi min alaqwaali اlkhuraafiyati wاlأwصاaf alati la tuqiruha الشhariica الإslaamiya fi الذat الmuxamadiya famunkarun yajib اlإqlaacu canhu wuxuu ihi dadku waxay dhaqan ka dhigteen inay maqlaan ama dareeriyaan ama la xalladeeyoo la naashnaasho lagu dhawaaqoo nabi ammaan laga dhiga iyo garar laga dhigo waa aqwaal khuraafiya buur waana tilmaamo aan sharcigu aqbali karin buur waxaa waajib ah arrintaa iyadaa in laga istaago laga joogsado ummaddana looga digo sabxada kitaabkaanu sheegnay inahaan kaga gaabsano mawliidkii barsanjiga iyo kii daybicigaaba intaa idinku filan qur-aankii suufiyadaan u gudbaynaa qur-aankii suufiyada oo maxay ahayd burda waa taqaanaa burduhu waa qur-aan kale weeye oo ka madax bannaan qur-aanka ilaahay <clears throat> wadaadka iskale burduhu waa taqaana waa boqol iyo lixdan bayd weeye waa boqol iyo lixdan bayd oo saddex qaybood u koo ka kooban ayib idan inta hore ee xogow tashbiibka ama qasli ahaanta ah marka laga tago shirkiyaadka iyo kufriyaadka iyo khusacbalaadka iyo bidaca iyo huluwa bilowdaaye uu ku dhammaanaya waa un kala daran yahay saddexda waaxood waxba u daran waadna ogaan doontaan markaad akhridaan kitaabka asaga kitaabkaas waa kitaab muqadas ah cinda suufiya ama qasiidadaasi waa qasiida muqadasa ah cinda suufiya nin ayaga ka mida ah kitaab buu qoray yidhi risaalat khawaas abyaat ilburda loo yaqaana abyaata burdu uu leeyahay bayd kastaa khaasiya gooni ah oo ilaahay lagu baryay leedahay siduu qur-aankii baa dadka loogu akhriyaa ruux baa jin ku dhici burdaha lagu aqriyi jir islaam baa xoogow qoona ku dhici waa la burdaynaya geeli baa xoogow aan sanadkan ah, halihii baan rimayno ama abaha qas baa ku dhici waa la burdaynaya islaantii baa dhalmo laga waayey burdaa la saarahaya xoogow reerkii baa khilaaf ka bixi waayey burdaa lagu sii daynaya shirki baa ruuxu lagu daawooy soo musiiba ma ah wuxuu leeyahay ninka asaga burdo waa la yaqaana waxba alta kaga noqon mayne wuxuu leeyahay uma aclam أنه يلزم في قراءتها على الوجه المرضي شروطا لتكون مؤثرة فيما قرئت له ufiirso bal khaladka intaa leeg wuxuu leeyahay markaad burdaad doonayso inaad wax ku daawayso ama ay ku anfacdo shuruud baa laga maarmaa in laga helo waa qur-aankii oo kale o atawadi waa inaad soo weysaysato burdaad akrin soo ma aha soo weysayso kitaab qur-aana weeye ayib waxaa kaloo haddana waajib ah istiqbaalu اlqibla soo weysayso qiblada qaabil sama moodi nin quraan akhrinhay mise anaa ka badbadinaya culama allah waa binasi xuruufihi wey istiqbaalu اlqibla shadiga saddexaad addiqatu fii tasxiixi alfaadiha wa icraabiha ninka akhrinhaya waa inuu yahay nin carabiga yaqaan oo ajrumiyada u baxsantao kawaabka kala tuuri kara xarafku inuusan jabinin oo inuusan mafcuulka noo gedin faacilkan uusan kor rabin ninka asaga alfaadeeda wa inu si macna ugu dhawaaqo ciraabkana toosiyo waa tajwiidka qur-aanka wey la soco qur-aankaa loo weystaa la yidhi sida afdalka waa taqaanaa dayqilada ha la qaabilo wixii ducaa waa taqaanaa waa fiican tahay icraabu alfaadi alburda wa tasxiixa waa maxay waa atajwiid waxaa weeyaan waa waxaa weeye cilmiga adaaga qur-aanka oo kale wey yaan lagu yaan lagu sirin waayahay waxaa kaloo shardi ah wa kownu lqaari caaliman bimacaaniiha bal fiirso ninka akhrinhaya waa inuu burdaha yaqaano macnihiisa waa inuu munfasir yahay waa inuu burdaha uu si fiican u akhriyi karo uusan jabinaynin macnaheedana uu dhuuxi karo shardiga hanaad mise afraad wey shardiga shanaad wuxuu leeyahy qiraa'atuhaa biالnadmi liأnnaha waradat manduumatan la manhuura wuxuu leeyahay burduhu waa in nadmiga shicirka lagu akhriyo inaad ayadoo nasri ah niman qoray baa jira ama aad macanayso lama ogolo soo ilaahay ku bari haa ruuxna kuma tufaysid allana ugu dhowaan maysid haa sideeda ku akhri maxaa yeele lianna alawraada waaladkaar waa tawqiifiy wa aladii arsalta saxaabi nabi muxamed maya maxaa tiraahdaa wa nebiyada kaladii arsalta maxaa yeelay awraadda iyo adkaarta nabiga ka sugan lama bedeli karo lafdigu sidii baa lagu dhawaaqaaya lama macnayn karo lama tarjumi karo markaad aad ilahay ku baryaysa marka ruux loo fasiraya waa masale kale idan burdaha sidiisa u akri sheekhilaha siduu u tiriye u tiri nasri ha ku akriy gabay ahaan ku akri waa shar haddii kale ku anfici mayso geelana daaweyn mayso ciyaadan biاllah subxaana wa tacaala shardiga lixaad xifduhaa baa shardiga waa inaad xifsan tahay waa inaad taga an takuuna xaafidan caaliman bimacaaniiha waa inaad tahay mucriban biha mustaqbila alqibla mutawadican inaad ku akhrido cala asifati alatii waradat siday ku timid hawlaha qur-aanka suufiya ooma ogola qur-aankiisa u ogolenba intaas ayib waa musiibo wey wuxuu ku yidhi haddana shardiga toddobaad an yakuuna alqaari'u ma'duunan biqiraa'atiha min ahliha wa inuu ijaaso u haysto in luqada bartay inuu iska mudaalacay ka sii daaya lama ogola mamnuuc waa in cilmigan burdaha aad soo barato oo ijaaso laguu siiyo oo nin yaqaanoo u haysta silki iyo sanad uu ku naawilo oo markaa uu ku teelo waa maxay waa uruqu uruqu riwaaya uruqa waxaa weeye tilaawat alqur'aan waa taqaanaa sida loo kaala qaato nin kasta riwaaya uu leeyahay riwaayad akrinayso ama qira'ada akrinayso waa inaad wariso waa dhaqankii qur-aanka la marinhaya maxadidu maxay yaqaanaa duruqu taxamul wاlada marna adaa wixii qaadanhaya xadiidkii marna adaa tabinhaya qur-aankuna waa sidoo kale idan halkii baa la mariyey nin tooxsi iyo inaad adugu iska orado laguma ogolo waa inaad ijaaza haysato waxa intaa la ammaanhaya ee shuruudda loo tirinhaya ee muqadaska laga dhigay waxa dhex fadhiya waad arki doontaa markaas hadhow la soo xaadlay nimanka waa lagu xadgudbaya waa fiican yi wuxuu yidhi haddana shardigaa sideedaad waxaa shardi ah qiraa'atuha maca asalaati cala الnabiy bishardi salaati اlburdiya inta aad akhrinaysaed beyt kasta waa inaad nabiga ku sallido salligee waa yahay sheekhow salligii ibraahimyada dheeraaye qiimaha badnaaba maya xataa ma kii kitaabkas kaga qoraaya sal allahu alayh waaalih wasalam ba maya salligii burdaha u lahay khaaskaabaa laga raba maxaa yeele mayti laskuma qaso salligii burdana waa taqaanaa de waa maxay mawlaya salli wasallim daa'iman abadan wey salligaasa salliga laga hadla kaawus wey ayib laa biayrihabu salligaa burdaha salaakin lama ogolo wailaa falaa takunu muairabu la aqbali maay ducadaada shuruuddaa sideed haddaan lagaa helin burda kici mahay intaad adugu shuruuddii khilaaftay ood ka leexatay baad le islaantu ma yar dhaqaaqdu maxay leeda geel ma farabato oo gurigu ma barakoob maxaa burdihii baad ku tumantay si fiican u akri shuruudda soo buuxi marka lagaa saxo kulli tig lagaa saaro wux waa la aqbalay kitaab kitaabkaasay ku qoran tahay majalat اlxikma kitaabka e, daabacday iyadoo naqdinaysa waxaa ku qoran kitaabka majaalka labaatanaad sabxada boqol iyo afar ilaa boqol labaatan toddoba laga fiiriyo risaalada waxaa loo yaqaana risaalad khawaas abyaati qasiidati اlburda ayb shaarixa sharaxay burdaha ragga rag badan baa sharaxay ninka loo yaqaana asheekh zaadah min a'imat alxanafiya yaa wuxuu leeyahay burduhu barakuu leeyahay intaa waa shuruudii lagu aqriyi jiray kow ee dadka lagu dhaawi jiray iyo inay qur-aan madax bannaan tahay barakaad badan ma leedahay ilan qur-aanku fadaa'il buu leeyahay ayadna fadaa'il bay leedahay la soco wuxuu ihi waxikaayatu maa shuhida min aahaari barakaatiha fi اlkutubi اlmashhuurati cinda jamaahiiri اlanaami faagnaanii can اliktaari fi wasfiha wa iطaalat اlkalaam barakadeeda iyo khayrka ay leedahay burde kutubta islamka o dhan bay ku qoran tahay wax u baahan in laga sheekay ama la sharxa maab waa caashogarata masale iska badiihi oo daruuri awey barakaadkeedana bannaanka yaalla bayadkii burdaha waynu qaybo ka bilaabayna waxaadna moodaa laakiin waqtigu inaga dhammaaday waa inuu habeen dambe insha allahu tacaala wabillahi towfiiq subxana allah